العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وتصحب الواسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا wulxiqat biina laakina waan min duuni layta waa lacala wakaan wkufifat ina faqala lcamalu wtlzamu lamu ida ma tuhmalu وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا wain tukafaf aana fasmuha stakan wlkhabara jcal jumlatan min bacdi an wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر لو وخففت كان أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي waxaynu ku soo jirnay nawaasikhdii gaar ahaan waxaynu ku soo jirnay waynu soo gaadhnay qaacidadii ahayd likulli aadaatin itafaqa camaluhaa laa budda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi inna walaa budda lahaa min khasaa'isa min khasaaisiha dukuulu laami libtidaai calaa macmuulaatiha qaacidaaasayna ugu dambeysay adaad kasta oo camalkoodu uu isku mid yahay inay hooyo leeyihiin baa lagama maarmaana baabkana waxaa hormuud u ah oo hogaaminaysa inna maadaama ooiyadu ay hogaan u tahay ooiyadu ay hogaaminayso hooyo tahay khasaais inay yeelataa waa lagama maarmaan khasaaista ay la dheer tahay marka macmuulaadeeda waa in ay gasho laamta loo yaqaano laamul ibtidaa marka laamul ibtidaa waxay gelaysaa afar meelood ama afar shay bay gelaysaa kow waxay gelaysaa khabarkeega waxaa kaloo ay gelaysaa ismigeeda waxaa kaloo ay gelaysaa macmuululkhabarka waxaa kaloo ay gelaysaa damiirka loo yaqaano damiirul fasliga intaaba gelitaanka ingelaysa mid kasta shuruud baa loo shardiyayaa khabarka markay gelayso waynu ka baxnay oo afar shardi ayaa loo shardiyeyey wuxuu yidhi sheekhu watasxabu lwaasita macmuula alkhabr wlfasla wasman xalla qablahu lkhabr watasxabu way la saaxiibi hiya laamtii alwaasita ay almutawasita ka dhexdhexaysanaya ayay la saaxiibi macmuulalkhabari bay la saaxiibi oon ka bedelno ama macmuulal khabari xaalada u yahay waasidkaasi khabarku ka uu ku camal falaayo waalfasla ay wa damiiraalfasli damiirulfasligana waa ay la saaxiibi wasman ismi ayay la saaxiibi ismiga oo xalla u degay qablahu ay qabla daalika alismi ismigaa hortii alkhabaru khabarku u degay halkan wuxuu kaga warramaya maadaama oo aynu nidho afar meelood ayay gashaa meel uu inoo soo magac dhabay afartii saddexdii kale ee inoo hadhay wuxuu yidhi waxay gelaysaa macmuululkhabar ayay gelaysaa laakiin waa xilima macmuululkhabarka marka ay gelaysa laba shardi ayaa loo shardiyaa waa idaa tawasata bayna ismi inna waalkhabari innada ismigeeda iyo khabarka marka uu dhexdhexaysto macmuululkhabarku laamtii laamul ibtidaha loo yaqaanay ayaa gelaysa tusaaluhuna waxa weeyi ina zaydan laطacaamaka aakilun inna ismigeedii waa zayd khabarkeediina waa aakil macmuululkhabarkii waa acaam wuxuu u dhaxeeyaa ismiga iyo khabarka idan laamtii ayaa gelaysa waa inagaa nidhi laacaamaka markaa laamta laamul ibtida la dhahda shardiga labaadee khabarka ay ku gelaysaa an yakuna alkhabaru mima yasixu dukuulu laami calayh khabarku waa inuu yahay wixii asaxaysay inay laami gasho so afar shardin baynaan soo shardin waxa weeyaan kuwii waa inuu isaguna u ka yahay kuwii waa in uu ka mid yahay waa yahay kaasi waa mawdica labaad wey marka waasidkuna wuxuu u jeedaa almutawasita alwaasida iyo almutawasida waa ka dhexdhexaysanaya ismiga iyo khabarka wuxuuna ujeedaa macmuulkhabarki waa ka ku cadeeyeyba ku yidhi macmuulalkhabari markaa labada shardi loo shardiyaya waa maxay waa inuu udhexeeyo ismiga iyo khabarka waa shardiga koobaad shardiga labaadna waa maxay khabarka laftiisu khabarka hadda xagga dambe ku sheegin laftiisu waa inuu yahay kii laamtu ay geli karaysid xalabina soo marnay soo ma ka waa inuu yahay waa kii koobaad kaas tusaalena wuu inaga siiyo wuxuuna yidhi ina zaydan laacaamaka aakinu laamtaasaa loo jeeda marka laamtu waa ta laacaamkada ku jirta wey waa mawdica labaad kaasi mawdica saddexaad walfasla buu yidhi walfasla waa damiir fasli walfasla ay wa damiir alfasli kuufiyiintu waxay u yaqaanaan damiirulfasliwaxaan eh, ujeedaa basriyiintu damiirulfasli bay u yaqaanaan culimada qaarkoodna waxay u yaqaanaan sidaa halkan inoogu qorano alfasla bay iska idhahdaanba kuufiyintuna waxay u yaqaanaan cimaad haddii meelaad ku aragtaan damiircimaad haddii aad aragtid waa damiirufasligan basriyiintuna damiirulfasli bay yidhahdaan culimada qaarkoodna alfasli oo khaasa ayay yidhahdaan kaana way gashaa kaana waa ay gashaa waaya oo laamta laamulibtidaha la hahdo damiirkaana ay gelaysaa maxaa la odhanayaa ina zaydan lahuwa alqaa'imu zayd isagoon baa agka taagan aayadda qur'aanka ina haada lahuwa alqasasu alxaqu haadaadu waa ismigii innada alqasasuna waa khabarkeedii lahuwa waa maxay waa damiir fasli weeyaan laamkiina waa ka lahuwada ku jira laamulibtidii loo yaqaan waa ka huwada ku jira wey markaa damiirulfasli shardigiisu isna waxa weeyaan an yatawasata bayna almubtada'i waalkhabari waa inuu dhaxaysto mubtadaha iyo khabarka dhexdooda waa inu galo isna mubtadaha iyo khabarka dhexdooda waa inuu isna galo oo markaana geedinadheeg in aayadda qur'aanka ina haada lahuwa alqasasu haada mana ismigahayn alqasasuna mayna khabarkian mana u dhexayn u dhexeeya isna shardigiisu waa maxay waa an yatawasada bayna alismi walkhabari shardigiisu isna waa ka haddaba damiirulfasligu muxuu faa'ideeya horta saddex arrimood u faa'ideeya xasri waa faa'ideeya ta'kiid hadal adkaynna waa faa'ideeya waxaa kaluu faa'ideeyaa altamyiizu bayna asifati walkhabari sifadiiyo khabarkana waa kala saara xasri buu faa'iideynayaayo khabarkani mubtadaanunbuu ku kooban yahay takiid buu faaideynayaao jumladii adkayn buu u ziyaadinaya tamyiis buu faaideynayaao haddii aan idhaahdo zaydun alqaaimu haddii aan idhaahdo waxa suuragal ah alqaaimu inu zayd sifa u taha suuragala inay khabar tahayna waa suuragal misla bani khabar tahayna zaydun zayd zaydkaasoo alqaaimu kacay khabarkii inu go'an yaha oo alqaaimiduna ay sifo tahay idan haddaynu damiirulfasli la nimaadno damiirulfasligani wuxuu ku cayimayaa waxan dambe ee alqaa'imu ah inuu khabar yahay inuu khabar yahay misle fanaynta saddexdaa faa'idu leeya marka xasri waa faa'ideeyaa taakiidna waa faa'ideeyaa atamyiizu bayna alkhabari wasifatina waa faa'ideeya saddexdaa macno ayuu faa'ideeya damiirulfasligu shuruud baa iska waxa ka horeeya laba shardi baa loo shardiya waxa ka dambeeyana laba shardi baa loo shardiya isaga laftiisana laba shardi baa loo shardiya waa imse lix shardi wey iska ilaaliyaada waxa ka horeeya laba shardi baa loo shardiyaayo waxaa ka horeeya waa inuu mubtada yahay mubtadahaasi waa inuu macrifo yahay mayna fudaydhayn labadaa shardi waa inaad haysatid waxaa ka dambeeyana laba shardi baa loo shardiyaayo waa in waxa ka dambeeya khabar yahay macrifana waa inuu yahay durba maanad afraysa mubtadiyo khabar bay labadaas kaga soo baxeen isagana haddaynu usoo noqono laba shardi baa loo shardiyayaayo kow wuxuu ku yimaadaa damiirka damiir rafcaha munfasilkaa suuradiisu ku yimaadaa damir rafco munfasila suuradiibu ku yimaada waxaa kale oo shardiya ah, waxaan ka horeeya inuu mutaabiqaynayo hadduu mufrad yahay waa inuu yahay waxan hadduu musane yahay waa inuu ku mutaabiqeeyo hadduu mutakalim yahay hadduu mukhaadab yahay hadduu qaybe yahay waa ku mutaabiqeeyo lixdaa shardi ayaa loo shardiya isaga laftiisu muxuu yahay afar qowl baa lasugu khilaafsan yahay kuufiyiin meel inoo dhiga basriyiinna meel inoo dhiga basriyiin laftoodaa laba qowl ku leh kuufiyiinna laba qowl bay ku leeyihin waa daatadiisa markaynu eegno isaga ya basriyiin waxay yidhahdeen waa xaraf waan madhabka raajixa waa xaraf bay yidhahdeen basriyiin khaliil ibnu axmed alfarahidi oo basriyiinta ka midii wuxuu yidhi mayane waa ismi maxalkana icraabku ma le labada qawliyaa leh basriyiin baa leh kuufiyiintii waxay waa ismi eeg kuufiyiintii waxay waa ismi waayahe maxalka icraab ma ku leeyahay labay u kala jabeen marka halkaa joogaan waxay idhaahdeen qayb kuufiyiinta kamid i waxa ka horeeya maxalkiisuu leeyahay waa ka horeeyaa leegaya kolba waxa ka horeeya maxalkuu taagan yuu isla taagan yahay qaar kamidiina waxay idhahdeen waxa ka dambeeya maxalkiisuu leeyahay waxaan ka dambeeyaynu eegeynaayo waxa ka dambeeya kolba maxalkuu leeyahay ayuu yeelanaya masla waa daatadiisa markaynu ka hadalno laakiin sida raajixa waa inuu yahay xaraf maxalka aan icraab ku lahayn oo haddaa soo ku yimday waxa weeyaan damiirsotan lagu magacaabayo isagoo xarafa waa limajiiihi calaa suuratihi ama linahu bisuuratihi suuradii ay ayuu leeyahay suuradii damiirka ayuu leeyahy suuradii damiirka ayuu leeyahay haddaba u fiirsada damiirulghayba huwa un hadul joogin oo haku dul indha cadaan damiirulghayba wuu noqon karaa damiirulmutakalim wuu noqon karaa damiirulmukhaatab wuu noqon karaa damiirufasligu meel kelmi ha taagno huwa un yana kaaga ega saxiix walala huwa wuu noqon karaa oo damiirulghaa'iba aayaddan qur'aanka ayaa noogu daliila ina haada lahuwa alqasasu muna waa damiir lghayba wuxuu noqon karaa damiir mutakalim buu noqon karaa wa inaa lanaxnu saafuun naxnu damiir mutakalim mayn wa inaa lanaxnu saafuun eega inaada khabarkeedii me waa asaafuun ismigeediina me wuu ku idqaaman sooma wuu ku idqaaman yahay waa yahay lanaxnu waa maxay waa damiirulfasli waa kan laamkii ku jira de laamkii ku jirin laamkii waa kan ku jira waa damiirulfasli mutakalimna wuu noqday damiirulmukhaaab buu noqon karaa qaaluu ainaka laanta yusufu qaaluu ainaka kaafkan mu kaaf khitaab ahayn anta baa la keenay antadani waa maxay damiir mukhaaab mayna antadan eega waa maxay qaaluu ainaka laanta soo kan laamki ad argeysid laamkina ku jirin idan damiirkan loo yaqaano damiirulfasligu haybana wuu noqon karaa mutakalimna wuu noqon karaa mukhaaabna wuu noqon karaa mukhaaabna wuu noqon karaa masl faanaynta waayahay inuuna maxalka icraab ku lahayn lacalana natabicu saxarata in kaanuu hum lhaalibiin so ayadda ma eeg in kaanuu ismigeedii waa maxay waa wowda humtani waa maxay waa damiir fasl maxalka icraabku ma leh haddii maxalka icraab ku leedahay maxaa la odhanaya maxaa ka dambeeya in kaanuu hum maxaa la yidhi aalibiin aalibiin waa abarkii ayo abarkii kaanada in kaanuu hum aalibuun baa laodhan ada humtaa mubtadi noqon leh markaa maalka raabkumale maalka waayahay naxnuda lafteedu inay noqon karto damiir inay noqon karto damiiru fasli inay noqon karto aayadda qur'anka u daliila qaaluu ya muusa ima an tulqiya wa ima an nakuuna naxnu lmulqiin ma mulquun ma mulqiin idan naxnuda noo maxay waa damiir fasli weyn aayadda qur-aanka maxaa ka dambeeya mulqiin baa la yidhi soo ma mulquun lama odhan da hadday mulquun noqon la naxwigan ka dhigi laha mubtada marka naxnuga mubtada warka damiir fasli wey marka intaaba waa mari karaya damiirkii damiiru fasliga ahaana ka gudba kaana maxay noo yimiday wasman qablahu lkhabar bina yidhi soo maa waa mawdicii afraad ee u dambeeyey wuxuu la xidhiidsanayaa laamku ismiga inadana waa gelaya laakin waa shardi waa inuu leeyahay shardigaasi waa maxay waa idaa can ilkhabari waa inuu khabarka ka dambeeyo khabarka waa in ka dambeeyo oo waa inuu isagu xagga dambe maro khabarkiina uu soo hormaro adaadkan ma ku banaanaa sida khabarkoodu inuu soo hormaro ma banaan mise ma banaanin adifta ma banaan mise ma banaanin isku wadageha khabarkoodu inuu soo hormaro maayuga kuwaas waxa weeyaan waa kaaniyo kuwan kuwan inna inna inna may banaan waraacida tartiiba ila fi ladi kallayta fiiha aw huna ayr albadi may banaanayn allaahuma ilaa an yakuuna darfan aw jaaran wamajruuran inuu jaar majruur ama daraf yahay mooyaane in uu soo hormaro khabarku ismiga may banaanayn waayo waa adaatan waa xuruuf soo maha waa iska daciifa camalfalkoogu idan kamuu soo hormarin ilaa daraf iyo jaar majruur inay yihin mooyaane markaa xilli ismigii xagga damba mari karaa waa marka uu khabarkiina soo hormaraya waa xillima waa marka uu yahay daraf ama jaar majruur oo maxaad oran ina fi daari lazaydan aayad qur'aana wa ina laka laajran eh? hayra mamnuun ina fii dalika lacibratan u fiirsadaadu ama waa daraf ama waa jaar iyo majruur idan ismigii muxuu marayaa xagga dambe markaana laamul ibtidaa gelaysa shardigiisisna waa maxay waa an yataahara he can ilkhabari de waa inuu khabarka ka dambeeyo ismigu shardigiisisna waa ka marka imise shee bay gashay laamtii laamul ibtidaa aynu u naqaanay afar bay gashay o khabar bay gashay shuruud bay ku gashay afar shardi waynu soo sheegnay laba waxay gashay maxay macmuulkhabar laba shardi bay ku gashay labada shardiba waan sheegnay waa in uu tawasudo bayna alismi waalkhabari khabarkuna waa in wixii laamtu ay geli jirtay uu yahay saddex waxay gashaa damiirka loo yaqaano damiirulfasliga damiirfasligana maxaynu nidhi shardigiisu waa maxay an yatawasada bayna alismi waalkhabari afar waxay gashaa maxay ismiga laftiisay gashaa shardigiisuna waa maxay an yataahara can ilkhabari khabarka waa inu ka dambeeyo markuu khabar ka dambayn karaana khabarkiiba ama daraf ama jaariya majruura maba aad kala da marka mana fuudaan ka socda marka laqmada eega wa tasxabu faacilkii waa hiya alwaasida waa mafcuulkii macmuulalkhabari waasiga ka xaale ama ka bedel walfasla alwaasidada ku cadaf wasmana ku cadaf xalla qablahu lkhabar xall faacilkaygi waa alkhabaru qablana waa iska daraf sooma idan jumladan maxaynu ka dhiganaa sifo limaada liana aljumla bacda nakiraati sifaatun wuxuu yidhi watasxabu way la saaxiibi hiya laamtii alwaasiday almutawasida ka dhexda gelaya ayay la saaxiibi macmuulalkhabari xaalada uu yahay ka dhexda gelaya khabarku kii uu ku camal falayey walfasli ay wadamiiralfasli damiirulfasli bay la saaxiibi wasman ismi ayay la saaxiibi ismiga oo xalla u degey qablahu ismiga hortii alkhabaru khabarka u degey oo khabarka uu ka horeeyo wwaslu maa bidilxuruufi mubilu icmaalahaa waqad yubaqal camalu wuxuu yidhi sheekhu wa waslu maa maa la xidhiidhsashadeeda maada azaaidati ee zaa'idadaa bidii tan ay la xidhiidhsato tan alxuruufi ee xuruuftaa mubtilun kii burinayo weeyi huwa wasligaasi icmaalaha xuruufta camalfalkeeda kii burinayo weeyi waqad yubaqaa in la baaqi yeelo ayaa la arkaa alcamalu camalfarka in la baaqi yeelaana way dhici kartaa xuruufta imsay ahayd saw lix ma yahay waayahay lixdaa hadday la xidhiidsato maada loo yaqaano zaa'idadu camalkoodi waa buraya buri sheekh camalkoodii he waa buraya maxaana burinaya maadanaa burinaysa haye waqad yubaqal camalu buu ku yidhi inay way dhici kartaa inay camal falaanna way dhici kartaa waa madhabu jamaacati min anaxwiyiina iyada oo maadi ku jirta inay camal falaan waa madhabu jamaacatin min anaxwi sida zajaaji iyo ibnu kuwaasi ayaa soo naqliya laakiin sida saxda ah maada zaaidadii hadii ay gasho xuruuftani ma camalfasho camalkeedii waa burayaa sabab ma sababtu ku buraya waa maxay waxa weeye xuruuftan iyay gaar ku tahay horta jumla ismiya inay gasho soo maa maada zaaidadu marka ay gasho waxa buraya gaar ahaanshihii ay jumla ismiya gaarka ku ahayd oo maadani waxay u diyaarinaysaa jumla ficliya inay gasho kutubtii hore ku soo hadday mutamimo tahay iyo hadday qadri tahayba kaanamaa yusaaquuna ila lmowt qul inamaa yuuxa so aayadaha qur-aanka soo mari idan awal hore may geli jirin laakiin inay galaan maxaa suuragal uga dhigay maadanta maadan zaaidada marka maa zaaidi haddii xuruuftii ay gasho camalkii xuruuftu waa burayaayo ma camal falsa xuruuftii sababtuna waa maxay maa awal hore xuruuftani waxay gaar ku ahayd jumla ismiya iminkana waxaa meesha ka baxaya ikhtisaaskii ay gaarka ku ahayd jumla ismiya maxayna geli karaan jumla ficliya ilaa layt mooyaane ilaa layt mooyan sawt layt lagama soo reebi jirin waa ti beyt ahaa alaa laytamaa hada alxamaamu lana ilaa xamaamatina aw nisfahu faqadi soo saamayn laytalxamaama iyo laytalxamaamo baa lagu soo wariya baytushaacirka haddaynu xamaamu nidhaahno he waa la ihmaaliyey haddaynu xamaamo nidhaahnona he waa la icmaaliyo waa camal siiyey sababta liise looga soo reebay waa maxay ee loo doortay ma wax gaaray wadataa ha wax gaaray wadataayo laytada ma suulayo ikhtisaaskii ay gaarka ku ahayd jumla ismiya jumla ficliya ma gelayso idan haddaynu camal siino ikhtisaaskaygii bay wadataa haddaynu ihmaalinayno camal gadnana waa xamlan calaa akhawaatiha hayaynu raacni walaalheed baynu raacn walaalaheed baynu raacna marka maxaynu iska odhananaa inamaa zaydun qaa'imun baynu iska odhanana eeg so inyaa wl horma camal firi jirna zaydan qaa'imun ma ahayn inamaa zaydun qaa'imun baynu iska odhanana inama alacmaalu biniyada hadda la wadha way kugu fududaanaysaa imika inama alacmaalu binniyaati eeg inadii maxaa gashay ma zaa'idaha gashay sooma alacmaalu mubtada ka dhig biniyaatina waa khabarkii waaba intaaba waa intaaba wey waxadi kuma jira marka markaa maada zaaidadu xuruuftii haddii ay gasho camalkeedii waa buraya waxa ka dambeeya waa mubtadiye khabaru saasaa loo ceraabaya ilaa layta mooyaane layta iyada labada qowlbaa banaano inay camal fashaano banaan waayo ikhtisaaskeygi bay haysataa in la ihmaaliyaano banaan oo xamlan calaa khawaatiha walaalheed lagu xambaarayaa layta zaydan qaaimun layta zaydun qaaimun labadaasa inoo banaan haddaba maadu waxaynu nihi waa marka ay zaa'ide maada mawsuuladaa ka warrama maada masderiyadaa ka warama maada mawsuufada ka warama kuwaaso dhani camalkooga ma buriyo inamaa tuucaduuna laaatin maadaasi waa maay waa tii mawsuuladii inamaa sanacuu eh, kaydu saaxirin inamaa sanacuu inama ladiika sanacuu ay sanacuuhu ladiga ay sameeyeen kaydu saaxirin wey markaa u fiirso inada ismigeedii me waa maadanba sanacuuna waa maxay waa siladii caaidkiina waa go yahay kayduna waa khabarkeegiiba marka camalkoogu markaa ma buray hadday maadu noqoto mawsuula hadday noqoto zaaid ayaa shardi ah masla fahnaynba waaya hadday mawsuufo noqotona waa la mid eh, inamaa facalta xasanun inamaa shayga facalta aad samaysay xasanun waa mid wanaagsan maada maxaynu ku ridnay mawsuufa soo ma maadaasa ismiyeediya xasanuna waa khabarkeegi haddaynu masteriye ka dhignana ka daran ya haddaynu masteriye ka dhignana maxay noqonaysaaba waa sax oo waa maxay inamaa facalta xasanun inamaa facalta samayntaad waad ohanaysa markaad macnaynaysid xasanun waa mid wanaagsan maadani waa maxay waa masteriya inamaa facalta ay ina ficlaka ficilka adigoo aad samaynaysa xasanun waa mid wanaagsan markaa maadu inay zaa'ida tahay baa shardiya hadday mawsuulo noqoto ama masteriya ay noqoto ama mawsuufo ay noqoto camalkii xuruufta ma burinayse maada burinaysaa waa ta intaa masl ka socda marka waayahay wa waslu maada soo ma aragtan saanay kaga laqmiye maxay ahayd wa waslu ma maa la xiiirsashadeeda waa masdarun mudaafun eh, ilaa faacilihi wa waslu ma maa la xidhiirsashadeeda maxaa kaloo banaan masdarun mudaafun he eh, limafcuulihi bacda xadfi faacil inan ka dhigo macnuhu muxuu noqon wa waslu ma maa la xidhiidhinteeda haddii si aad aragtaan waa masderkii aynu u idaafaynay mafcuulkiisii wa waslu ma maa la xidhiirsashadeeduna waa waslu ma maa la xidhiidsashadeeda maada azaaidati ee zaaidadaah bidii tan ay la xidhiidsato tan alxuruufi ee xuruufta halkan maxaynu ka fahmaynaa dhammaan inay wada xuruuf yihiin baynu ka fahmana horena waynu naqaanayba mubtilun kii burinayo wey waa ismi faacil ismigan faacil laftiisa camal falaya oo faacilkiisi waa huwa oo wasligu u noqonaya icmaalna isagaa masder u haysa ictimaad ku haystaana waa mubtadaa laftiisa mubdilun kii burinaya way huwa wasligu icmaalahaa xuruufta camal siinteedii buu burinayaa waqad yubaaa in la baaqi yeelo ayaa la arkaa alcamalu falki in la baaqi oo iska joogo ayaa suuragal a waa madhabu man madhabu jamaacati min anaxwiyiin wey inuu camalkii iska baaqiya iyadoo oo maa zaaidiya ay gashay waaya wajaaizun rafcuka macuufan calaa mansuubi ina bacda an tastakmila wuxuu yidhi wa rafcuka niyow adigu rafcinta aad rafciso wa rafcuka rafcintaada isman ismi aad rafciso halkaa ka bilaaba laqmada wowga qaado wa rafcuka uge wa rafcuka rafcintaada isman ismi aad rafciso ismiga oo mactuufan la cadfay calaa mansuubi inna inna mansuubkeeda lagu cadfay bada an tastakmila ay bacda istikmaalihaa inada dhammaystirshishadeeda kadib ay dhammaystiratay maxay alkhabara khabarka aad rafcisaa jaaizun rafcahaasi kii bannaan weeyi rafcahaasi mid bannaan weeyi muxuu ka warramaya culimad wuxuu ka warramayaa haddii uu yimaado macduuf lagu soo cadfaayo ismiga inna ya weliba wuxuu magac dhegay iyada oo ini labadeedii macmuulba qaadatay labada macmuulna maxay ahayn ismigii iyo khabarkii maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa laba weyd baa ku banaan in la rafciyaa waa bannaan yahay ismiga la soo cadfay in la nasbiyaana waa banaan yahay tusaalad ku fahmiyeeg ina zaydan qaaimun baad haysaa ina zaydan qaaimun sag maad fulin waxbaa kuu laaban ya inimayna laba macmuul u baahnayn zaydan muna ismigeedii ahayn qaaimanna muna khabarkii ahayn iyada oo arinku sidaa uu inoo yahay ayaad mactuuf keentay yaanad ku cadaftay ismiga laftiisaad ku cadaftay maxaa tidhi ina zaydan qaaimun wa camran baa tii wa camran baa tidhi camran taa mactuufka ah, laba wej inoogu bannaan inaynu nidhaahno wa camran iyo inaanu nidhaahno waa camrun war intaa misl labada arrimood baa inoo bannaan haddaba waa camran haddaynu nidhaahno waa banaan ya hashe waa camran haddaynu nidhahno waa banaanyaalba halkuu ku cadfan yahay ina zaydan de ismiguu ku cadfan yahay soo ismigii nasbisan ismiguu ayuu ku cadfan yahay haddaynu waa camrun nidhaahno halkaynu geynaa ya khabarka qaymuu ku cadfan yahay <laughs> waaya waayahay khabarkaa qaa'im ah ayuu ku cadfan yahay bu yidhi sheekhu sooma eh, camrunta halkaasa kolkaa hawl ka timiday waa la isku khilaafay wa camrun halkuu ku cadfan yahay haye culimada qaar waxay yidhahdeen waa sida sheekheenu mara ina maalik muxiina leeyahay macطuufan calaa mansuubin inabina idhaag innada ismigeedu awalkii hore muxuu ahaan jiray marfuuc buu ahaan jiray soo maha ya maxalka ismiga inuu ku cadfan yahay oo awalkii hore mafcuul buu ahaan jiri saasuu isagu aaminsan yahy saasuu ina leeyahy innada ismigeeda maxalkeeda ayuu ku cadfan yahay saasuu ku leeyahy ya culimada qaarna waxay leeyihin mayane qaa'imkan damiirka ku asturan ila qaa'im waa ismu faacilo waa camal falayaaye ismigaa ku asturan aynu ku cadaf ma sida kaba sii fiican waxay leeyihin culimmadu aynu nidhaahno wa camrantan khabarkiibaa go'an oo aynu nidhaahno wa camrun qaaimun camrun waa isna mid taagan oo waa cadfu jumlatin calaa jumlatin jumla jumlo lagu cadfay oo he xudifat ihaani lidilaalati lawal aynu nidhaahno oo kaa hore ayna tusinaya khabar kaa hore ayayna tusinaya oo camrun tan waa mubtada e khabarkiisiibaa go-an saasaa aad usi fiican saasa aad u fiican maxaan idin inna oo labadeedii macmuul qaadatay haddii ismi macduufa la daba dhigo ismigaa macطuufa laba wej baa ku banaan inaynu nasbinaa banaan inaynu rafcinaana waa banaan yahay tusaalena waa maxay ina zaydan qaa'imun wa camran baa daba timid wa camran inaynu kor dhignaa inoo banaan wa camrun inaynu godnaana way inoo banaan tahay waayo maxaynu ku nasbinay wuu muuqdaayo ismiga inaynu ku cadafnayba wa camrun waayo maxaynu ku godnay waxaynu ku godnay bay culimmadu maxalka ismu ina ayuu ku cadfan yahay oo ismiga ina waagii hore marfuuc ahaan jiride soma aragti mayana waxaba fiican baynu inaynu dhahaahno khabarkiibaa ka go'an isaguna waa mubtade waana cadfu jumlatin calaa jumlatin oo waa maxay ina zaydan qaa'imun wa camrun qaa'imun saxiix walala si fiican ma u fahamteen waa intaa waa intaa intaasu kaga warramay haye hadda waxaad ka warrantaan haddii ayna dhammaystiran qur ku sugan dee ini ani waa isku mid une ana allaha bariun eh? ana allaha bariun eh? min almushrikiina warasuuluhu halkeed geen ya ana allaha bariun min almushrikiina warasuuluhu warasuulihi baa naxwaaba loo dejiyey sababta loo dejiye warasuulihi baa sooma <laughs> ya warasuuluhu weyan haddaba imika halkeed geen warasuuluhu ani ismigiiyo khabarkii u haysataa ma marka halkayna ku cadafnaa ila warasuuluhu gudan ye halkeed geyn sidaa ufiicneed maxaa inaanu nidhaahno waa mubtada khabarkiisina waa go-an yahay waa cadfu jumlatin calaa jumla ana allaha bariun min almushrikiina warasuuluhu bariun minhum rasuulkiisuna beri buu ka yahay culimada qaarkood baa lamaynay warasuulihi waay hadday qiraadaasi asaxra ka warrama warasuulihi culimada qaarkood baa leeyihin mujaawaro weeyaan culimada qaarkood baa mee waaba qasanba waxyaalay kun luuqluuqeen laakiin say noo qarnay waa warasuuluhu wey sooma qiraadada waa rasuuluhu wey sooma haddaba waa ku garan marna waa halkan ka sheekaynayna waa inaad fahamtid waxa adag ban waa halkan an ka sheekeynayna lafteeda ma halkan wey haddaba waxaad ka warantaan iyada oo ini khabarkii aan dhammaysan weli haddaba wax lagu soo cadfo hadda hadday dhammaysato waad fahamteen bay khabarkii iyo ismigiiba iyadoo dhammaysata wax lagu soo cadfay ismigaa dambe maxaa ku banaan laba in la nasbiyo iyo in la rafciyo warkiisa waynu ka baxnay haddee iyada oo aan dhamaysa wax lagu socodfa ka warama ya jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin in la nasbiyaa waajiba in la nasbiyaa waajiba waxay leeyihiin ina zaydan wa camran e daa'imaani sidaa aanu ku hordhawna yidhahde aan waajibina yidhahde ina wa camran daa'imaani sidaa aan ku dayno waayo ina zaydan iyada oo aan qaadan weli khabarkii ayaa wax lagu socodfay soo maa ha nasbinaya waa jumhuur ayo jumhuuru naxwiyin weyan saasay yidhahdeen culimada qaarkood baa ku khilaafay oo rafca baneeyo yidhi war hangodno khilaaf ma waaye <laughs> ya waa kisaayi waa duqiidla cali ibn xamza soo ma garanaysid iyo alfara yaxya ibnu ziyaad labadaa nin ba yidhi hangodno waan godanaa ba yidhahdeen oo aynu iska naano ina zaydan wa camrun qaa'imaan aan idhaani ku leeyin iskamaanaan odhanuna aayaddan qur-aanka xaggeed geyn ba yidhahdeen aayad qur-aan aanu adeeraysanaaye sura maaida ina aladiina aamanuu wladiina haaduu wsaabiuuna wnasaara man aamana inada ismigeedime sow aladiina maa awe khabarkeegii waa man aamanada dambe wey u fiirsadaada man aamanada dambe wey iyada oon weli qaadan khabarkii ayaa lagu soo cadfay maxay wasaabiuuna mayna marfuucayn haydan qorka xaggii diin waaye ya waa meelaha ugu ishkaalka adag wey waa saabiuuna ma aragtan iyadoo oon weli inadii qaadan khabarkii ayaa shay marfuuca lagu soo cadfay markaa daliilbaan haystaa bul kisay daliilbaan haystaa bul waxaa kaloo ii daliila buu yidhi aayadda kale qur'aanka haddii aan marno qirada rafcaad ina allaha wa malaa'ikatuhu yusalluuna cala anabiyi waxaa kaloo ii daliila buu yidhi baytu shaacirkan faman yaku amsa bilmadinati raxluhu fainii waqayaaru biha laa gariibu faman yaku faman ruuxiiya ku ahaada amsa mid uu ku sugan yahay raxluhu gaadiidkiisu bilmadinati madiina fainii aniga waqayaaru iyo faraskayga qayaar lagariibu waageeni baan ku nahay buu ihi biha ay fiiha madiine dhexdeeda ya eeg in allaha wamalaa'ikatuhu waad rafcisa maha iyadoon weli eeg fa inii ismigii unbay haysataa laqariibiso khabarkeedii ma waa kayaaro baad kuso caadatay iyadoo aan qaadan khabarkii waxaasoo dhan bay daliilu ku leeyahy ya haddaba waxaan samaynana u fiirsada culimada qaarkood waxay leeyihin cadafba maahae min baabil cadfi maahae marfuucan meesha yaalla khabarkiibaa ka go'an aan isla fahno marfuucan meesha yaalla maxaa ka go'an khabarkiibaa ka go'an waana meelihii la odhan jiray eh? xudifa aani lidilaalati alwal xudifa athani lidilaalati alawal kan dambe khabarka maxaa looga gooyey ka hore khabarkiisa ay tusinayaan qaacidaas luqada way ku badan tahay iska ilaaliya oo eeg aayadda qur'aanka in aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabiuuna sooma aragtaan sow manta khabar ugamaynaan dhigin innada wasaabiuuna wanasaara kadalika saasoo kale wey marka khabarkaynu tusiye waayo waa innada hore khabarkeegaynu ka fahanay oo wasaabiuuna waa so warkaas ma cadda aayadan qur'aankaana maxaad ohan waaye in allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala nabiy in allaha aba khabarkeegi ma yusalluuna u khabara ay mutaabaqadii in allaha ilaahay yusallu maxaad odhan ya maad ka jawaabi kartaa inta shacadfutah in allaha wa malaa'ikatuhu yusalluuna ma yusalluunaad uga dhigi ina khabar mutaabaq ya mutaabaqadina waxay noo noqonaysaa meelaha la ydhaahdo eeg qaaciidada taasuna haysani xudifa alwalu lidilaalati thani ba jirta yayna badnaanbe xudifa athani xudifa alawal baan ujeedaa lidilaalati athani mubtadahan horeynu khabarkii ka xadfayna maxaanayna tusinaya ka dambe oo maxay iminka ina allaha ilaahay yusallii cala anabiyi wa malaa'ikatuhu yusalluuna cala anabiyi saxiix walala marka in allaaha khabarkeygii baa go'an tan hore uu ka go'an yahy maxaanayna tusinaya wmalaaikatuhu yusalluuna jumladan dambe ayna tusinaysa marka waa xudifa alawalu lidilaalati athani tii horena maxay aayadii hore xudif thani lidilaalaidaasa lagu baraya taasu markaa du taagnaana tana wey jirtaa la soo baytu shaacirkana ka warrama baytu shaacirka isaga waxa weeyaan de fa inii inada macmuulaadkayga maxaa geli jiray ya khabarka maxaa geli jiray laamulibtida geli jira ma de lagariib waa inada khabarkaygi weyn iyadu iska cadyahay wa qayaaru buu haddaba khabarkiisii go-an yahay markaa waa maxay xudia thani lidilaalati awal ba isaga ku rumoobaysa xudia thani lidilaalati alwl maxaa kaloo barata caawa xudifa alwalu lidilaalati athani baytushaacirkanaas lagu daliila khaliila yaaltibuun fainii waantuma wain lam tabuuxa bilhawaadani fani khaliilaya yaa khaliilaya maad arkaysaa labadaydii saaxiibow hal ibun ay hal abiibun dhakhtar mawjuudun ma jira wanu dhakhtar ma jira maxaa dhacay fainii anigu danifun geeri baan qarka u saaranahay bu wa antumaa labadiinana danifani geeribaad qarka u saarantihin bui ya adna waan xanuunsanaya oo bukaanjiif aan waan socdaa <laughs> idina war iskama haysaan waad socotaan no dhaktar ma jira maxay la xanuunsanaya wuxuu yidhi wa in lam tabuuxa yaydaan muujisanba ydaan cadaysan bilhawa jacaylka yaydaan muujisanbe waxay nadaashadeen intaynaba jilaca naga dhiga waa jacayl bui markaa dhakhtar inaga daweeya ma jira <laughs> waa bukaan socod sooma waayahanba xasana soo haystay <laughs> waayahay maxalushaahidku waa maxay fa inii ya antuma danifaninta ma soo maaraysaan fa inii iyada oo weli khabarkeygii aan qaadan ayaa lagu soo cadfay ismi marfuuca haye danifanina meesha way inoo taallaa maxaan samaynaa marka waxaynu odhananaa wa antuma khabarkeygii me waa danifani waayo fa inii danifani khabar uma noqon karto muaabaaan jirin muaabaqa ma jirta danifani waa tasniyalan soma antuma uga dhig danifani khabar fa iniina mee khabarkeygii wuu go yahay maxaa la odhanaya marka xudif awalu lidilaalati thaani baytushacirna waad heshaba baytushacirna waad heshaba waana si fiican iskaga qaybtid waa qawaacidaad ku meel maraysa xudifa alawalu lidilaalati thaani xudifa thaani lidilaalati alawal labadii qaacidaba waad qaadatay marka waa ka halkaa hoose kaaga sii wadee kule walaa yasixu ma asaxayo jaclu waawi litacdiim in allaha wamalaa'ikatu yusalluuna wowga inay tira waa waaw tacdiim ma asaxayso sida qaala rabbirjicuun oo kale rabbirjicuun waa ugu jira waa tacdiim soo maa kaasise waa tacdiim waa sax laakin in allaha wamalaaikatu wowgana ka dhiganya waaw tacdiim iyada suuragal maa waayo laabudda fi snaadi min amuaabaai lafdiya isnaad meesha haduu yimaado muaabaqa lafdiya meesha ina taalo markaa labada qaacidaynu baranay kal socda halkaa markaa maxaan ku haysanaa adl fahma sawirkiiba u kala daatay waxaynu maraynay inna oo khabarkii iyo ismigii qaadatay hadday ismi laga daba keeno in la rafciyaano banaan in la nasbiyaano banaan taa waynu isla meel dhignay sooma iyada oo weli ah khabarkii qaadan hadda wax lagu soo cadfana jumhuur naxwiyiin maxay yidhahdeen in la nasbiyo ayaa ayaa waajib ah culimada kalena maxay yidhahdeen in la rafciyo rafcoogiina waa looga jawaabay rafcoogiina waa inagaa halkaa marinay ka socda marka wajaaizun rafcuka inta ayaa icraabi isku day wajaaizun rafcuka wajaaizun eh, baa maana wajaaizun rafcuka khabarkii baa soo hormaray rafcukana waa mubtadi rafcuka mubtada kama dhigi karo marka jaaismaad khabar soo taqdimo ka dhigta sooma waay jaaismaad khabar ka dhigay rafcuna mubtada muakharan ka dhigay jaais mubtada kama dhigi karno waa nakiro rafcukana waa macrif fariid waa saa weeyaan waa saa wey khabar soo taqadimay rafcuna waa maxay waa mubtada muakhar ah wey sababtu waa maxay dee rafcuka waa maxay rafcu waa mudaafo kaaf baa laga daafiyey mina noqon jaaisna waa nakiro idan suuragal ma aha inaynu eh, eh, kaga khabarno macrifo waan ismutaabaqeeyaan sooma saa darteed jaais maxaynu ka dhiganaa khabar soo taqadumay rafcukana maxaynu ka dhiganaa mubtade muahar ayaynu ka dhigana soo taasi si fiican umacdo waaya ilaa rafcu ka kaafkaa loo idaafiye waa macrife jaaisna waa iska nakire wey waa talabaade u fiirso mubtaduhu waa maxay horta waa maxkuumun calayhi khabarkuna waa maxay maxkuumun bihi maxkuumu bi eeg markaan ku idhahdo zaydun qaa'imun zayd waa maxay waa maxkuumun caley waa kaynu wax ku dul xukminayni qaa'imna waa khabarkii waa maxay waa wixii aynu xukminayni soo hadda maxaa la xukminaya rafcuka ayaa maxkuumun caleyhiyode wa rafcuka jaaizun wey wa rafcuka jaaizun wey wuxuu yidhi wa rafcuka rafcahaaga isman ismi aad cadafto wa rafcuka rafcahaaga godistaada isman ismi aad godo ismiga oo mactuufan la cadfay calaa mansuubi inna inna mansuubkeeda lagu cadfay bacda an tastakmila inta ay dhammaystiratay dabadeedna aad rafciso hiya inadii alkhabara khabarka ay dhammaystiratay dabadeed aad rafciso jaaizun rafcahaasi kii banaan weeyi waa jaaise waa waajib kuma odhan sooma nasbihiina waa banaanye waa kolkay dhammaystirata labadeedii macmuulba haddii ayna dhammaystiranna sida naxwiyintu ay u badan yihiin waxaa waajiba in la nasbiyo wa ulxiqat waxaa la haleeshiiyey laakin laakina ayaa la haleeshiiyey ana ana ayaa la haleeshiiyey biinna inna min duuni layt layt sokadeed baa la haleeshiiyey walacallo sokadeed baa la haleeshiiyey wa kaana sokadeed baa la haleeshiiyey ya xuruufta imisay ahaayeen lix sow inaynu ka soo hadalnay inna haddee wax lagu soo daba cadfaynu ka hadalnay soo ma kala daba shantii kale maxaynu samaynaa labaa la meel maraya saddexna way ka leexanayaan intaa masl tay isku magaca ahaayeen ay hamsaduna u kala duwaneyd annasaw maahayn iyo laakinna labadaas meel bay la marayaan oo oh, inna haddeed soo fahamtay labadana waa la mid inna maad fahamteen mise ya si <laughs> maydaan fahmin inna saad ka yeesheen unka yeela iyagana oo waa maxay haddii ay dhammaystirtaan maxay ismiga iyo khabarka waxa ka dambeeya maxaa ku bannaan alrafcu wannasbu haddii ayna dhammaystiranna jumhuurba raaco maxaa waajiba nasbi awaaji si fiican baad u fahamtay ila tahay maxaa soo haray layte iyo lacal iyo kaana soo maa ya ama ha dhammaystirtaan ama yay dhammaystiran weligood ba nasbaa waajiba iyaga inta ma fududo ya saddexdan dambe layte iyo lacalla iyo kaana khabarkii iyo ismigii iyagoo qaataad wax ku soo cadaftay ama iyagoon weli dhammaystiran baad ku soo cadaftay iyaga waxa waajib ah uun ah maxay in la nasbiyo sababtu waa maxay layt iyo lacalle iyo kaani waxayna tusiyaan jumlada way bedelaan in shay ka dhigaan in shay ka dhigaan eega tusaale waxaa tidhi layta zaydan eh, qaa'iman alla zayd miyuu taagnaado insha maynaan war insha maynaan waxaa tidhi wa camrun waad goday kadibna khabar baad qadartay wa camrun qaa'imun camarna waa taagan yahay wa camrun qaa'imun waa khabariya layta zaydan qaa'imunna waa inshaa'iya maxaa ka soo baxay cadfu khabariyati calaa inshaa'iya wadalika laa yajuuz jumlo khabariyaad ku cadafta jumla inshaiya taasna ma banaano markaasi ayna hawshaasi kaaga dhalan iyaga waxa ka dambeeya mansuubun ka dhig waa inta intaa masla fahnay oo maxaad odhanaysaa layta zaydan qaa'imun wa camran waa iyadoo dhamaystiratay layta zaydan wa camran qaa'imaani un ayarska dhe intaa masla fahnay waa ana iyo laakin iyay la mid yihiin ina ayay la mid yihiin oo ina saad ka yeeshay ka yeel layte iyo lacali iyo ka annana maxaad samaynaysaa ama ha dhammaystirtaan ama yay dhammaystiraan hadda wax lagu soo cadfo waxaa lagu soo cadfay weligiiba nasbun laazim waa intaa sababtuna waa maxay iyagu in shay faa'iideeyaan waa intaa ka socda wawlxiqad waxaa la haleeshiiyey laakina naaibu faacila xarafka bikasti lafdihaaba ismi ku tahay wawlxiqad waxaa la haleeshiiyey laakina laakina wa anna iyo anna biina ina ayaa la haleeshiiyo inay la meel mareen labadaasi min duuni leyta leyta sokadeed baa la haleeshiiyey duunadani imika waa bimacnaa siwa min duuni leyta leyta sokadeed baa la haleeshiiyey walacala sokadeed baa la haleeshiiyey wakacna sokadood baa la haleeshiiyey oo iyaga saddexdani waa gaal markaa macnuu muxuu noqonaya haddaan khulaasayno ya adaadkan haddee ismigooda wax lagu soo cadfo eego macduufku haddii uu yahay qabla alkhabari wajaba nasbu fi jamiic adaati ma fahmed wajaba nasbu fi jamiici ladaati haddee uu yahay macduufkan yahe bacda alkhabarina wajaba nasbu fi alaatin wajaaza lwajhaani fi alaatin warkuma caddo waa dhamaystir yeelata ka socda wakhufifat in nafaqalla alcamalu watalzamu laamu idaa maa tuhmalu wuxuu yidhi wakhufifat waa la fudaydiiyey inna inna waa la fududeeyey faqalla kadibna waxa yaraaday alcamalu camalfalkiibaa yaraaday watalzamu waxa laazimi allaamulaam ayaa laazimi alkhabara khabarka idaa maa tuhmalu idaa waktiga tuhmalu la camal gado hiya innada warubama istuqniya in la maarmo ayaa la arkaa canhaa canilaami laamtii in laga maarmo inbadaa hadii uu muuqdo ma macna hadii uu muuqdo macnaha oo naatiqun mid hadlaya araada u doonay huwa naatiqu hu maaga u doonay muctamidan xaale uu yahay naatiqu kii cuskanaya calaa qariinatin qariino qariinadaasoo lafdiyatin o macnawiyatin waa maxay adaadkiisa lixmay ahayn xaggii shadkuu sheegaya imikana adaadkiisa lixmay ahayn ya laytama shad baa saarna kolka hore shad muu saaran in halkaas ka dhiga maxaa soo shan soma laclana luqaad badan bay leedahay luqaadka iyadoo wadato weligeedba way shadan tahay iyadna halkaas ka dhig maxaa soo ya afar baa soo sooma laakina haddee shadka laga qaado weligeedba waa muhimado maba camal fashoba laakin ba iska noqonaysa xarf cadalka halkaas ka gashay maxaa soo saddex sowma saddexdaa anna iyo kaanna isagaa inoo keeni doone haddee la fudaydiyo waa waajib iyaga in la camal siiya maxaa soo inna sowma innan isku soo jirna ilena inadii waata marka inaha dee la fudaydiyo eh, jaaza fiiha wajhaani alwajhu lwalu alicmaalu wahuwa alaqalu wlwajhu thaani alihmaalu wahuwa alakharu haddaa ina la fudaydiyo ini laba nuunood bay ka kooban tahay nuunka dambe shida nuunka maxaa soo baxay in maxaa soo baxay in bay iska noqotayba innadii in bay iska noqotay ka warran sheekh in la camal siyaana waa bannaan in la camal gadaana way bannaan maxaa yar in la camal siiyaa yar maxaana badan in la camal tiro waa intaa intaa midaan fahmayn waaba intaaba waaya tusaale in zaydun eh? in zaydun laqaa'imun in zaydun laqaa'imun waan ihmaalinay sooma in mama camal falin ma camal fashade zaydun waa mubtada laqaa'imun da waaba khabar bade warku ma caddo ili waad ihmaaliseen ihmaalkeygaasaa fara badan marka innadii haddaynu fududayno hee inay camal fashaa waa yaryahay halkaa maxaynu arki karnaa in zaydan eh, laqaa'imun haddii sa argti waa sax intanaa nasbisay zaydan waa ismigii laqaa'imuna waa khabarkeegii laam waxbaha gelinba kolkaa in zaydan qaaimun iska dhe warku waa cadyay inay mukhafafa min aqiilata waynu garanana le in zaydan qaa'imun baynu iska odhanana haddaba waxaad ka warantaan hadday camal fasho waynu garannay soo ma haddayna camal falin ka warrama haddayna camal falin ya laam in la geliye khabarkeyga waajiba sababtu waa maxay in aan soo marnay maad garanadaan ma mise ma fi nakiraati umilat eh? fi nakiraati ucmilat kalaysa la waqatali waqatali laata wa in da lcamala in maynaan soo in tacmalu camali laysa shaqayn jirta ma laakin fii luqatin bay ahayd iyado luqati ahli nimanka reer caaliyunba camal siiya carabta kaloo dhan ma camal siiyaan nimanka reer caaliya laydhan ba ydha way camal falaysaa soo ma samaynayn ya saddex shardina way laad soo samayn haddaba u fiirsada inti iyo intaanaas kale ka ekaanaysa maxaad ku kala madhi adu waa isku didee maxaad samayn in iyo in maxaad ku kala garan in zaydun qaa'imun ma waxaad uga jeedaa nafyi in zaydun qaa'imun ma ihbaat baad uga jeedaa ilaa hadday tii reer caaliya tahay he waa nafyi haddaed mukhafafa min ahaqiila joogtidna waa ihbaat markaa wax maad anfiyaysaa sheekh mise waad sugaysaa maxaad ku kala garan waxaanu ku kala garananaa laam baa jirta sheekh laamta soma argeysi watalzamu laam in yidhi sooma laam baa la keenaya meeshii laamtanaa faariqa haddaad laamtan aragtid maxaynu odhananaa waa in mukhafafatun min athaqiila marka maxaynu odhan haddaynu camal hadday shadan tahay waaba caadi waa inna uma eeko intii ree caaliya haddee la camal siiyana uma eeka oo waa in zaydan qaa'imun haddee la camal gado ayuu warku ayuu warku ka jooga ya marka maxaa la samayn saddex arimood haddii la helo laan baa la gelinaya waa maxay in khufifat haddii la fudaydiyo wa uhmilat la camal gado walam yadhar ilmacna macnihiina aanu muuqan saddexdaa shardi haddii la helo laam in la geliya waajiba khabarkeedii maxaynu odhan in zaydun laqaa'imun baynu iska odhan in zaydun laqaa'imun idan ma aha intani tii caaliye maaha ee waa mukhafafatun min athaqiila oo la camal haleeyey wey inta ma fahamtay marka laamtani waa maxay waa faariqa dhade maxay kala saaraysaa intii naafiyada ahayd iyo intii mukhafafatun min athaqiilada waaba inta intaas ka oranaya waaya haddaba waxaa dhici karta buu ku yidhi iyada oo la camal gaday iyadoo hadda laska camal gaday ya inaan haddana laam la gelin laakin maxay ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa macnihii baa la garanaya maa naatiqun araadahu muctamidinta wey macnihii baa la garanaya oo macnaha see loo garanaya waxaad ku garanaysaa ama qariina lafdiya taalla ama qariina macnawiya taala meesha labada qariina lagu garan karaa qariina macnawiya iyada oo taala waa baytu shaacirka inoo qoriyo eega anabnu ubati day anabnu ubati daymi min ali malikin wa in malikun kanat kirama almacaadini ana anigu ibnu ubati daymi dulmiga kuwa diida inaan ku ogaanahay buuli min ali malikin xaalada ay yihiin ree daym malik wa in maalikun ree maalik kaanat waxay ahaatay kiraamalmacaadini usuusheedu mid ay he gob yihiin oy asal yihiin alla isir wanaagsanaa buu ku halkii ka soo jeedaa ya ada u fiirso intani ma tii naafiyadiiba mise waa tii mukhafafa min athaqiila maya waa mukhafafatun min athaqiila oo weliba la ihmaaliyey oo maxaynu ku garanaynaa waxaynu ku garanaynaa meesha qariinaa taala qariinadan waa qariina macnawiya oo waa maxay ana bnu ubati daymi min aali maalikin dulmigaan diidnaa way is ammaanayaan muna is ammaanayn qaybta dambena nafyi baan ka dhigi waa in maaliku ree maalik ma aha kiraam almacaadin maqaamka maqaamulmadxi ya sheekh saxiix walala idan haddaynu nafyi ka dhigno waxay noqonaysaa shardiga hore iyo shardiga damba iska hor imanaya de shardigii hore uu isku ammaanay shardigii dambena uu isku ceebeeyey ma suuragalba waa maya soo ma marka inta maxaynu ka dhiganaa muafafatun min ahaqiilan ka dhigana marka waa ibaatun bay noqonaysa yadu waa in maalikun maalik kaanat waxay ahaatay kiraamalmacaadini usuushoodu mid aye asal tahay wanaagsan tahay o fiican tahay maslada qariinadaas waa qariina macnawiya tusaale waxaad tihi ana aalibu waxaad tihi ana aalibu cilmin baa tii ana aalibu cilmin baa tii anugu waxaan haye aalibulcilmi aye kadibna waxaad tidhi in aalibulcilmi in aalibcilmi godba in aalibulcilmi maxmuudun baa tiri anu aalibulcilmi baan ahay baa tiri makaa suuragal ba inaad leedahay ya ma aalibulcilmi maxmuud aalibulcilmigu mid la amaanin ma aalibulcilmina waan ahay cilmi in la raadiyaano ammaan maaha ma suuragalba waa maya idan intan waa maxay mukhafafatun min athaqiila in aalibulcilmi maxmuudun waa qariinatun macnawiya waa qariino macnawiya weyaan iyada oo qariina lafdiyaa sabnu xaqiilka isoo khudariga ma haysataan maa naadiqun sooma aragtaan halka maa naadiqun halkuu ka qabtay sooma aragtaan halkaa waxaa ku dhex jira baytu shaacir baa ku dhex jira shadri inoo qabtay ka qawlihi sooma aragtin in ilxaqu laa yakfa calaa dii basiirati ma aragtaan intaas inoo dhigay intii kale waa baytu shaacir weyaan in ilxaaqu laa yakfaa calaa dii basiiratin wain huwa lam yacdim khilaafa almucaanidi ilxaqu xaqu laa yakfaa kama qarsoona calaa dii basiiratin ka aqoonta iyo cilmiga u saaxiibka adeer xaq waa banaanyaal xaqu kama qarsoona aye wain huwa xaqu lam yacdim ma waayo khilaafa almucaanidi mid mucaanida oo madax khilaafkii ma waayo laakiin ka cilmiga saxdaa u saaxiibkii xaqi adeer waa garanaya haye u fiirsa adaba in ilxaqu laa yakfa calaa dii basiiratin buu socdaa in ilxaqu intan waa maxay mukhafafatun min athaqiila qariina lafdiyan idin waa maay qariinadan lafdiyadu waa laadan weeyaan laadan oo eeg haddaan tusaalaan intan haddaan ka dhigo naafiya haddaan ka dhigo macni muxuu noqon in ilxaqu ey malxaqu xaqu ma aha laa yakfa mid aan ka qarsoonayn ila calaa dii basiiratin mid basira u saaxiib mid aan ka qarsoonayn maaha wuu ka qarsoomayaa saasuu noqonaya ya kii cilmiga laha xaq wuu ka qarsoomayaba noqonada macnaa loo jeedaana saa maaha ee waa maxay in ilxaqu xaqu laa yakfaa kama qarsoonaado calaa dii basiiratin ka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka xaqu kama qarsoono ml marka intan waa maxay waa mukhafafatu min athaqiila qarinada lafiyada talaana waa maxay waa laadaa waxa weeyaa naafiyada wey waa yahay markaa mina basiir iska noqon intan fahamkeegu waa maxay inna haddee la fudaydiyo in la camal siiyaa way yar tahay in la camal haleeyaana way fara badan tahay haye inadii haddaba haddee la camal gado hee inadii haddii aynu camal hadlayno intii naafiyadihi u ekaana maxaynu ku kala garan laam in la geliye khabarkeegaa waajiba saddex shardi haddii la saddexda shardi waa maxay in khufifat haddee la fudaydiyo wa uhmilat lana camal gado walam yadhar ilmacnaa macnihiina aanu muuqan saddexda shardi haddaynu helna laam baynu gelina maxaynu iska odhananaa in zaydun waa dhici karta inagoo ihmaalin inaynu laamtii dayno lakin maxayna tusinaya macnihiiba cad oo wuxuu ku cad yahay qariina lafdiya ama qaniina macnawiya inta maalka wuxuu yidhi wakhufifat waa la fudaydiyey naaibu faacilka waa inada wakhufifat waa la fudaydiyey ina ina waa la fudaydiyey faqalla waxa yaraaday alcamalu camal falkii baa yaraaday watalzamu laamu laam ayaa laazimi alkhabara khabarka ayay laazimi idaa maa tuhmalu yaa aaliban khud faaidatan maa bacda idaa zaaida ardayow faaiide qaado weligaa allaha idaa id iyo ma haddii ay kulmaan maada zaaida inta waa saa u fahamtaan id iyo ma haddii aad aragtaan idaa iyo ma haddii aad aragtaan isku xiga maad waa zaaide weeye saxiix walala idan halkan tuhmaliso ma aragtid ficil mubaaric inuu idaa la xidhiidsadaana waa qaliilu binisbati lilficli maadi ficilka maadi marka loo eego ficil maadi ina la xidhiidsataa fara badan idaadu ficil mubaaric ina la xidhiidsataa way yar tahay wtlzam laam laam ayaa laazimi alhabr habarka ayay laazimi idaa tuhmaliyo idaa uhmilat baska dhamaad ka cabir idaa uhmilat marka la camal gado hiya inadii wa rubama istugniya in laga maarmo ayaa la arkaa canhaa laamtii canhaada naaibo faacila liustugniya waa ficil mughayru siiqa warubama istugniya waa ficil maadoo mughayru siiqa warubama istugniya in laga maarmo ayaa la arkaa canhaa yacni laami laamtii xilima in badaa haddii u muuqdo ma macna haddii u muuqdo macnaha oo naatiqun mid hadlaya araada u doonay huwa waa faacilkiiy naadiqu hu maaga oo macnaha u doona isagu garanaya de muctamidan xaale uu yahay naadiqu eeg kii cuskanaya calayhi macnaha dushiisa muxuu cuskanaya qariina macnawiya ama qariina lafdiya ayuu cuskanaya halkaan ku dayno wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka